بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى فصل فصل مؤلفك وحكاه دونا ما يجب على الوكيل fi lwakaalai almulaqai wاlmuqayadai biاlbayci liajali wamaa yudkaru macahuma waxa qofka wakiilka ku waajibaya wakaalada la sii daayey iyo wakaalada lagu xidhay ama lagu qayday iibka lagu iibinayo muddo iyo wixii lala sheegi doono ee la raacin doono wakaaladu waxay leedahay afar xugum afartaa xugum mualifku wuxuu qaybin doonaa fasalkan iyo fasalada ka dambeeya xukunka koobaad waxaa weeye almuwaafaqaة fi taصaruf اlwakiil limuqtaضى allafظ الصaadiri min almuwakili aw اlqariina in tasarufka ninkan wakiilka ah u waafaqsanaado oo uu ku socdo erayga ka soo fulay ninka wakiishay iyo idanka ka soo fulay inuu ku socdo amaba wixii qariino laga fahmayo curfiga iyo qaraa'inta xaalka wixii laga fahmayo inuu markaa ku dhaqmo ninkan wakiilka ah taasna waxay noogu caddaan doontaa markii aan guda galno xukumka wuxuu ihi mualifku alwakiilu bilbayci qofkii beyc loo wakiishay muطlaqan beecaasoo yani muطlaqan si guud loogu wakiishay laysa lahu xaqu male albaycu inuu ku iibiyo bigayri naqdi اlbaladi lacagta waddanka waxaan ahayn walaa binasii'atin daynna kuma iibin karo walaa biqabnin faaxishin dagid foolxunna kuma iibin karo wa huwa qabnigaa foosha xun maa shay weeye laa yuxtamalu aan loo dulqaadan karin haaliban sida badan falow baaca haddaba hadduu ku iibiyo calaa axadi hadihi alanwaac noocyadan mid ka mid ah oo wasallama uu dhiibo almabiica shaygii la iibinayey damina wuu magdhabayaa qofkii loo wakiishay beec ee loo dirsaday inuu wax iibiyo wakiilkiisu iska leeyahay kuma iibin karo shaygaa loo dhiibay lidhi iibi waxaan ahayn lacagta waddanka lacagta waddanka unbuu ku iibinayaa ee lacag kale oo waddanka aan ka shaqaynaynin ama waddanka aan aada looga isticmaalin kuma iibin karo waayahay maxaa yaele curfiga dalaalat alqariina alcurfiya curfiga ayaa sidaas ah oo arrinkaa tusinaya dadku waxay wax ku kala iibsadaan lacagta waddanka ama lacagta waddanka ka shaqaynaysa hadday xataa waddanka laba lacagood ka shaqaynayaan midda kolba badan ee aad loo isticmaala ayuu ku iibinaya maalan waddankeena hadda kaash iyo dollarba waa lagu iibiyaa midka badan ayuu markaa dadku u badan yahay mucaamalaadkooda ayuu ku iibinayaa haddii labada lacagood siban yihin midkii u dheef badan ninka muwakilka ah ayuu ku iibinayaa saasoo kale dayn kuma iibinayo binasiia dayn kuma iibinayo xataa haddii lacagtii shaygan uu joogay lacag ka badan laga siisanayo maxaa yeelay caqdiga beeca inta badan wuxuu ku dhacaa xuluul caqdi xaaloo degdega wey kaasay dadku inta badan caadaysteen wakaaladuna kaamay ku dhacaysaa sidoo kale dagid foolxunna ku iibin maayo dagidda foolsha xun mualifka asagaa inoo sharxo wuxuu yidhi oo wixii aan inta badan loo dulqaadan karin oo maalan shay boqol doollar joogay ayuu wuxuu ku iibiyey konton doollar taa waa dagid foolxun laakiin shay boqol joogay haddii uu ku iibiyo maalan sagaal iyo sagaashan ama sideed iyo sagaashan ama shan iyo sagaashan intaa waa la iska saamici karaa ama shay toban joogay buu sagaal ku iibiyey hal baa laga dhacay intaa waa iska caadi intaaso kale waa la iska saamici karaa ninkan waa beec mutlaq ah ayuu wakiishay musa dhihin intaa igu iibi meeshaana ku iibi muusan dhihin waa bayc mulaa marka waxa waa la iska saamaxaya haddaba haddii noocyadan mid ka mida uu ku iibiyu hi mabiiciina ninkii uu ka iibiye uu ku wareejiyo uu damaano qaadaya uu magdhabaya maalan wuxuu ku iibiye lacagtii waddanka lacag aan ahayn lacagtii waddan ka shaqeynaysa mid aan ahayn buu ku iibiye ama dayn buu ku iibiye ama dagid foolxun buu ku iibiye saddexdaas mid ka mida ah hadduu ku iibiyo ninka wakiilkaa ayaa damaano qaadaya wixii ka yimaadaa waxaa laga rabaa inuu soo celiyo shaygii mabiicaha oo ninkii muwakilkaa u soo celiyo haddii la waayana asaga magdhabaya shaygii waxaa weeye loo dhiibay hadduu mili ahaana mili buu ku magdhabaya hadduu mutaqawab wax la kala qiimaysta ahaana qiimihiisii ayuu u celinayaa wuxuu idhi alwakiilu bilbeyci qofkii beyca loo wakiishay mulaqan si guud loogu wakiishay ayadoon waxba loo magacaabin waxbana loo sheegin laysa lahu xaq umale albayc inuu ku iibiye biayri naqdi lbaladi lacagta wadanka waxaan ahayn walaa binasii'atin dayna kuma iibin karo walaa biablin faaxishin dagid foolxuna kuma iibin karo wahuwa abniga faaxishka waxa wey maa laa yuxtamal waa waxaan loo dulqaadan karin haaliban sida badan aan loo dulqaadan karin oo aan caadi ahayn falow baaca haddaba haddii uu ku iibiyo calaa axadi hadi اlanwaac noocyadan aan soo tilmaanay mid ka mid ah hadduu ku iibiye ninkii wakiilka ahaa oo wasalama almabiica mabiici inuu u gacangeliyey ninkii uu ka iibiyey damina wuu magdhabaya fain wakalahu haddii uu u wakiisho liyabiica si uu u iibiyo muajalan baycan muajalan bayc madaraysan si uu iibiyo haddii uu wakiisho oo waqadara اljala muddadiina uu u qadaro oo u fadaaka arrinkuu iska cadi wain alaqa haddiise uu ilaaqo oo muddadii uusan u cayimin saxa tawkiilkii horta wuu asaxaya fil asaxi muctamad haddaan qabanno waxumila waxaana lagu xambaarayaa cala almutacaarafi waxa la isla garanayo fii milihi shaygaa laisu wakiishay oo kale waxa dadku ay isku yaqaanaan ee caadada u ah ayaa lagu xambaarayaa muddadaas wuxuu ku yidhi haddii uu wakiisho inuu shay ku iibiyo muddo udhao maalan gaadhigan waxaad ku iibisaa muddo lix bilood ah muddadiina uu magacaabo lix bilood ku iibiyo fadaaka arrinku iska cadyaho de muddadii loo cayimay ayuu ku iibinaya xataa culimadu waxay dhaheen markan oo kale haddii uu kaash ugu iibiyo way asaxaysaa maxaa yaele dee kaashku qofku ka jecel yahay ilaa ninkan muwakilka ah ee wakiishay in uu muddada u qasdiye mooyaane oo muddada uu dan gooniya ka leeyahay mooyaane maalan muddadu had iyo jeer markii shayga muddo lagu iibinayo ama dayn lagu iibinayo uu ka qaalisanya markii he kaash lagu iibinayo waaya haddii haddaba uu iska ilaaqo muddadii uu dhaho muddo ku iibi dayn ku iibi oo weliba u muddee qofkaad ka iibinayso muddadiin uusan u magacdhabin horta wakaaladii way ansaxaysaa waxaan lagu xambaarayaa muddadaas muddada curfiga curfiga dadka shaygaasoo kale intay ku kala iibsadaan ee kala daynsadaan ayaa lagu xambaarayaa dee ashyaada waaweyn iyo ashyaada yaryar isku muddo maa marka dhul la kala iibsanayay iyo guri iyo gaari iyo isku mid maaha iyo marka la kala iibsanaya maxay ashyaada yaryarkaa ah, sida moobilada iyo waxyaabaha yaryarka ah marka la kala iibsanaya isku muddo maaha ashyaada waaweynee lacagta qaaliga la siinaya muddo dheer baa loo qaban karaa maalan curfiga hadduu yahay maalan lix bilood in loo qabto ama sanad dee sanadkiiba u qabanaya hadduu curfigu yahay bil in lasu qabto shaygan bishiiba u qabanaya wahaa kada curfiga unbuu laabanaya shaygan inta lasu muddeeye dadku suuqyadu ku kala iibsadaan fainwakalow haddaba hadduu u dirsado wliyabiica si uu u iibiyo shaygii uu u dirsaday mu'ajalan xaal u yahay mid madalaysan oo waqadara uu u qadaro u magacaabo alajala muddadii fadaaka arrinku iska cadya waa in alaqa haddii uu iska ilaaqo waxa weeye muddadii oo uusan u magacaabin saxa u asaxayaa fil asaxi muctamad haddaan qabanno oo xumila marka waxaa lagu xambaarayaa muddadii cala almutacaarafi wixii laisla garanayey fii milihi shayga laisu dirsaday oo kale waxa lagu mudeeyo ama ayuun baa lagu ambaaraya walaa yabiicu iibin mahayo linafsihi naftiisa ka iibin mahayo wakiil wawaladihi sagiiri ilmihiisi yaraana ka iibin maayo walasaxu muctamad waxaa weeye annahu wakiilkii yabiic inuu ka iibinayo liabiihi wabnihi lbaaliqi iyo inankiisii qaangaadhka ahaa muxuu ku yidhi naftiisa kama iibin karo ninkii wakiilka ahaa shaygii la yidhi iibi naftiisa kama iibin karo ilmihiisa yarkaana kama iibin karo ee qaangaadhka aan ahayn sababtoo ah dee naftiisa hadduu dhaho waan ama ilmihiisii yaraabaan ka taasi waxaa ka dhalanaya in he laba arrimood ee iska hor imaadaan in uu shaygii naftiisa u raqiisiyo oo markii naftiisu eego de qofku wuxuu jecel yahay inuu he shaygii jabiyo istirkhaas lacagtii inuu raqiisiyo iyo inay ninkan muwakilka ah u qaaligareeya shaygii istiqsaa lacagtiisa meesha u dambaysa uu gaadhsiin karo uu gaadhsiiyo labadaasa iska hor imaanaya marka tanaaqud buu ninkan ku dhacaya ilmihiisba yarka markuu iibinaya isagoo mas-uul ka yahayna waa uu la mid de asagaa ila ilmahan xoolaha gacanta uga haya o u maamulaya marka asagoo naftiisa ka iibiya muu la mid yahay midda kale haddiiba xataa uu ninkan u fasixi lahaa xataa oo dhihi lahaa naftaada ka iibi waxaa ka dhalanaya itixaadu almuujibi waalqaabil ninkii iibiyaha ahaa iyo ninkii iibsadaha ahaa ayaa mid noqonaya oo caqdigii labadiis darafba asagaa la wareegaya taasina ma bannaano itixaadu almuujibi waalqaabil ama itixaadu muqbidi waalqaabid waa qaacido fiqi aho maba ansaxayo in qaabidkii iyo muqbidkii ay midoobaan hal qof iska noqdo ninkii iibiyaha ah iyo ninkii iibsadaha ah inuu hal qof noqdo ma ansaxayso waay taasa asal ah laakiin aabbihii wuu ka iibin karaa inankiisa qaangaadhka ahna wuu ka iibin karaa oo sababto waa maxay maxaa yeele aabbihii de waxaa wey qof ka madax banaan inankiisan qaangaarkana waa sidaas oo kale labadaa lagu tuhmi mahayo inuu he u raqiisanayo sababtoo ah shaygan waxaa laga rabaa inuu ku iibiyo biaman اmil qiimaha uu suuqa ka joogo mar hadduu qiimaha suuqoo ka joogo kaga iibinayo dee marka lagu tuhmaysan mahayo aabbihii inuu jebinayo amaba eh, inankiisii qaangaarhka ahaa marka taasi waa saxaysaa walaa yabiicu ka iibin mahayo shaygii loo diray inuu iibiyo linafsihi naftiisa ka iibin maayo wawaladihi sahiir ilmihiisa yaraana u iibin maayo ila asagaa waxa weye u maamulaya xoolihii walasaxu muctamad waxaa weeye annahu wakiilkii beeca mulaqa loo wakiishay yabiicu inuu ka iibin karo liabiihi aabbihii iyo wabnihi inankiisii albaaliqi ee qaangaadhka ahaa wa ana alwakiila walasaxu waxaa weeye ana alwakiila kan wakiilka ah bilbayci beyc loo wakiishay lahu inuu xaq u leeyahay qabdu amani lacagti inuu gudoomo wa tasliimu lmabiici mabiicin inuu ku wareejiyo qofkii uu ka iibiyey walaa yusallimuhu mabiici wareejin mahayo shaygii uu iibiyey ma wareejinayo xataa yaqbida amana lacagti ilaa uu gacanta ku dhigo fain khaalafa taa haddii uu khilaafo damina asagaa arintii damaano qaadaya wixii ka yimaada asagaa ka mas-uula qofka wakiilka ah ee beec loo wakiishay lacagtii shaygan uu iibinayey ee iibi la yidhi horta wuu guddoomi karaa isla markaa mabiiciina wuu wareejin karaa maxaa yeelay aslanba markii la yidhi shaygan iibi taa macneed waa maxay lacagtiisana guddoon shayganna qofkii aad ka iibisay hee ku wareeji marka in loo fasaxo oma baahno taasi waa iska cadda haddii usan in adu ha wareejinin ilaa anugu aan ku fasaxo maxaa yeelay muqtadayaat ilbeyc beyca waxyaabuu keensanaya waxaa ka mid tahay in lacagtiina la guddoomo ama beycina la wareejiyo laakiin masaladan uu sheegay mualifku xogul xaarisa tan dambe shaygan mabiica ah dhiibi maayo ilaa lacagtiisa uu gacanta ku dhigo di mala dhaho gaarigan iibi gaarigii qofkii ku wareejin maayo ilaa lacagtiisi hee uu gacanta ku dhigo maxaa laga cabsanaya markuu gaadhii wareejiyo asagoo lacagtii qaadan in lagala baxsado sooma taasaa dhici karta marka adigu maadaamada wakiil tahay waa inaad dadaashaa ixtiyaad waa inaad samaysaa haddaba hadduu arrinkaa khilaafo oo uu shaygii uu iibiyey isaga oo lacagtiisii gacanta ku dhigin uu qofkii uu ka iibiyey ku wareejiyo asagaa magdhaway wixii ka yimaada haddii lala baxsado wuu damaano qaadayaa maxaa yeele wuu xadgudbay litacadiih wuu xadgudbay marka qiimihiisii ayuu bixinayaa wuxuu ihi وأن الwakiila wakiil walaصx waxa wey أن الwakiila wakiilkii bilbeyci beyc loo wakiishay lahu waxaa u bannaan qabdu hamani lacagtii inuu guddoomo watasliimu lmabiici shaygii la kala iibsaday inuu wareejiyo walaa yusalimuhu shaygii wareejin maayo xataa yaqbida hamana lacagtiisii ilaa uu gacanta ku dhigo fain khalafa taa hadduu khilaafo damina wuu magdhabayaa wixii ka yimaada waidaa wakalahu haddii uu u wakiisho fii shiraa'in iibsasho hadduu u wakiisho laa yashtarii ma soo iibsanayo maciiban shay ceebaysan fain ishtaraahu haddaba soo iibiyo shay fi dimmati dimmadiisu kusoo iibiyo daynuu ku soo qaado wa shayga maciibka ahana yusaawi u dhigmo macalcaybi ceebta maceeda mashtaraahu wixii uu ku iibsaday bihi asaga wlacagta kusoo iibsaday haddii uu u dhigmo waqaca wuxuu ka dhacayaa iibkaasi canilmuwakili kii soo dirsaday waase goorma in jahila haddii uusan ogayn alcayba ceebta shaygan hadduusan ogayn fain calimahu haddii uu ogaa shaygan ceebtiisa oo dabeetana uu u bareeray shaygaa ceebaysan in usoo iibi ninkii dirsaday falaa markaa ninkii muwakilka beecani u dhici mahayo filasaxi muctada haddaan qabano wain lam yusaawihi shaygan naciibka ah haddii uusan u qalmin oo uusan u dhigmin lacagta la soo siiyey lam yaqac canhu ninkii soo dirsaday ka dhici mahayo beecan in calimahu hadduu ninkii wakiilkaha uu ogaa ceebtii wain jahilahu hadduu ceebtan uusan ogayn uusan garanaynin waqaca markaa ninkii muwakilka ayuu beecani ka dhacayaa filasaxi muctamad haddaan qaban waidaa waqaca haddii uu dhaco iibsashadii lilmuwakili kii wakiishay falikullin min alwakiili wlmuwakili aradu falikullin mid kasta oo min alwakiili wakiilka ay wlmuwakili kii wakiishay waxay xaq u leeyihiin arraddu inay celiyaan shaygan ceebaysa ninkii loo wakiishay inuu shay soo iibiyo beec muطlaq ah ama wakaalo muطlaq ah loo dirsaday waxba loo cayimin xaq umale baa lagu yidhi shay maciiba inuu ninkan usoo iibiyo yani waxuu ninkan yidhi waxaad iisoo iibisaa maalan neef adhi ah ama gaadhi iisoo iibi buui waxaa laga rabaa shaygaa uu dirsaday oo saliim ah oo bed qaba inuu usoo iibiyo xaq umale inuu shay maciib ah ninkan oo ceebaysan usoo iibiyo haddaba hadduu shay ceebaysan ninkii wakiilkaa soo iibiyo oo isla markaana fidima uu kusoo iibiyo fidima macnaheed waa maxay lacag kaasha muusan bixinin wuxuu hi lacagtii waan ku keeni doonaa amaba lacagtii muusan cayiman udhihin lacagtan ayaan kaaga iibi muusan dhihine waxaa weeye shaygii waan kaa iibsaday buu hi intaasaan kaaga iibsaday kadib oo lacagtii soo bixiyay markaa fi diba weya taa lafteeda waaya isla markaana shaygan uu soo iibiyey ee maciibka ah lacagtan uu ku soo iibiyey wuuba u qalmaaba markaas wuxuu u dhacay horta laba suura loo kala qaadaya inuu shaygani lacagtii u qalmo iyo inuusan u qalmin hadduu lacagtii u qalmo aydna laba suura u kala baxaysaa inuu ogaa ceebtan iyo inuusan ogeyn hadduusan ceebtan ogeyn wuxuu u dhacayaa beeci maxay ninkii muwakilka ahabu beecan u dhacayaa shaygan uu soo iibiyey lacagtii wuu u qalmaa ninkan wakiilka ahana ceebtan muusan ogeyn haddaba beeci wuxuu u dhacayaa ninkii soo dirsaday asaga alaabtan yeelan doona maa ninkan waxba muusan gaabin ceebtana muusan ogeyn shaygana qiimahan wuu u qalmaaba aslan isagoo maciiba ayuu qiimahan u qalmaaba lacagtan uu soo siiyey haddii laakiin ninkan wakiilkaa uu ogaa ceebtan oo u bareeray markaa u dhici mahayo maxay ninkii soo dirsaday beec u dhici mahayo ninkan waxaa yeelanaya wakiilka ah ilan looma dirsanin hay ceebaysana hay badqabaa loo dirsaday asna uu u badheen wuu ogaa shaygan uu ceebaysan yahay markii uu ninkan usoo iibinay taasi waa suuradii hore haddii he haddii uu waxaa weeye shaygani lacagtii u qalmo haddiisun shaygan uu lacagta u qalmin uusan u dhigmin marka ayada ah ayadna laba suura u kala baxaysa inuu ogaa inuusan ogeyn haddii uu ogaa qaطcan ninkaa muwakilkaa beecan u dhici maayo tii hore khilaaf baa ku jira la soco wain calimahu falaa i ax khilaafbaa ku jira tan dambe laakiin khilaaf kuma jiro hadduu ogaa shaygana lacagtii uusan u qalmin qaطcan ninkii soo dirsaday beecan dhici mahayo haddii uusan ogaynna inuu shaygan ceebta leeyahayna lacagtan uusan u qalmin markaa ninkii soo dirsaday ayuu he beec u dhacayaa tanna khilaaf baa ku jira oo i ax tii hore laakiin khilaaf kuma jirin tii hore in jahil acayb khilaaf kuma jira hadduu lacagta u qalmo isla markaan ninkan uusan ogeyn inuu ninkii muwakilka u dhacayo beeci khilaaf kuma jir lakin tan dambe hadduusan lacagtii u dhigmin shaygan isla markaan uusan ogeyn inuu u dhacayo ninkii muwakilkaa khilaaf baa ku jira sida muctamadka laakiin wuu dhacayaa haddaba meesha afar suuro ayaa ku jirta waaya haddaba ninkii muwakilka ahaa haddii beeci uu u dhaco labadii suure haddaan soo tilmaamayna ma maxay waa labadii suure he ninkan uusan la soconin uusan la soconin shaygan inuu ceebeysan yahay ninkan wakiilka muusan ogeyn shaygan inuu ceebeysan yahay shaygii ma la celinaya haa yaa celinaya haddaba waxaa celinaya wakiil amaba muwakil labadaba wuu celin karaa falikullin min alwakiili walmuwakil arad muwakilna wuu celin karaa ninkii soo dirsaday wakiilkiisana wuu celin karaa amaa muwakilka dee isagoo ku dhacaya isaga shaygan asaga laga soo iibiye amaa wakiilka waaba kii la baashtiray beeca de mushtariga ah aqiiqiga ah isago isago ah marka labadaba ninkii way ku celin karaan ilaan sheega maciibka ah dee waa kiina soo dhaaftay in la celinayo waay wuxuu ihi waidaa haddaba afartan suuro markii aad soo ururiso labana wuxuu dhacaya caqdigii maxay ninkii muwakilka ahaa labana wuxuu dhacayaa wakiilkii labadaba muwakil ku dhacay waa labadee waa labada suuro ee uusan hee uusan ogeyn shaygan ceebtiisa ninkan wakiilka ah ama ha u dhigmo qiimihiisa ama yuusan u qalmin qiimihiisa labada suure ee uusan u dhacaynin waa labada suure ee waxaa weeye ninkan uu ogaa shaygan inuu ceebaysan yahay ama lacagtiisa ha u dhigmo ama yuusan u dhigmin laakiin malif muxuu kala qaaday wuxuu kala qaaday suurooyinkii badna khilaaf baa ku jira badna khilaaf kuma jira saasuu kala qaaday malifku waidaa wakalow haddii uu u dirsado fii shiraa'in iibsasho inuusan u iibiyo hadduu u dirsado laa yashtari ma soo iibinayo maciiban shay ceebaysan fain ishtaraahu haddaba hadduu soo iibiyo shay ceebaysan fi dimmati dimmadan uu ku soo iibiyo bimacnaa uu dayn ku soo qaado ama lacag mucayana uusan ku iibinin wa huwa shaygaa la soo iibiyana yusaawi uu u dhigmo macalceybi ceebta maceeda ma shtaraahu wixii uu ku soo iibsaday bihi asaga waqaca shaygaasi wuxuu ka u dhacayaa beycaasi can ilmuwakili kii wakiishay buu u dhacaya in jahri alcayb haddii ceebta uusan la soconin wain calimu hadduu ceebta la socday uu ogaa falaa ninkii soo dirsaday udhici maayo fil asaxi muctamad haddaan qabano wain lam yusaawiyi haddiusan qiimihiisa u dhigminna lam yaqa canhu ninkii soo dirsaday beeci u dhici mahayo ama shiraagi in calimahu haddii uu ogaa weeye ceebtii wain jahilhu hadduusan la socodin waqaca markaa uu u dhacaya fi asaxi muctamad haddaan qabano waidaa waqaca haddii uu u dhaco shiraagii iibsashadii hadday u dhacdo lilmuwakili kii wakiishay falikullin mid walba oo min alwakiili kii la dirsaday iyo walmuwakili kii dirsaday waxay xaq u leeyihin mid kasta alraddu inay shaygii ceeb ku celiyaan walaysa lilwakiili kii la dirsaday xaqu male an yuwakila inuu dirsado bilaa idnin fasax la'aan qof kale inuu dirsado asna sii dirsado xaqu male waase goorma in ta'attaa minhu wixii loo dirsaday haddii in ta'ataa minhu haddii uu ka suuroobo maa wukila wixii loo dirsaday wain lam yata'ata hadduusan ka suuroobin likownihi liajli kownihi inuu yahay awgeed laa yuxsinuhu qof aan garanayninba shaygan qaabka loo qabanayo aw amase laa yaliiqu bihi shaygan asaga uusan u cuntamin falahu marka ayada uu xaqu leeyahay attawkiilu inuu qof kala dirsado walow kaura haddii shaygii loo dirsaday uu bato oo cajaza ninkanna awoodi kari waayo can ilityaani inuu la yimaado bikullihi si u dhan yahay asagoo la yimaado falmadhabu muctamad waxaa weeye annahu shani yuwakilu inuu markaa dirsanayo oo qof kale usii dirsanayo fii ma zaada wixii ka bata cala almumkini wixii suuragalah asaguu samayn kari wixii ka bata qof kale wuu usii dirsan karaa wuxuu ku yidhi qofkii wakiilka ah ee hawl loo dirsaday waxay doontaba hawshaa ha noqoto iib buu u dirsaday wuxuu u dirsaday dhismo wuxuu u dirsaday guur hawl buu dirsaday waxay doontaba hawshan noqoto oo wakiil inuu qof kale asna sii diro xaq uma leh haddii aan loo fasaxin haddii ninkan uusan dhihin qof kale sii dirso xaq uma leh inuu qof kale hee asna sii wakiisho dho ni hebel baa i wakiishee hawshaasu ii daraya aduu hawshaa soo qabo xaq uma leh inuu saa yeelo qofkan asaga ayuu hee ku kalsoonaadee qof kale ii dir muusan dhihin laga yaabaa qofkaa kale inuusan ku kalsoonayn waase goorma haddii waxaan loo diray qofkan uu samayn karo oo suuragal ay tahay inuu waxaan he asagoo la yimaado hawl asaguu qaban karo qof kale ooma sii diri karo haddiise waxaan loo diray asagu uusan qaban karin oo uusan garanayninba amaba ma ahee waxaan wuu garanaya laakiin asaga munaasab maa hawshan inuu qabto labadaas suuraba qofkii waxa weeye suuragal maa waxaan inuu la ama munaasab aan waxna la yimaado markaa cid kale wuu sii dirsan karaa maalan nin wuxuu u diray guri inuu u dhiso wuxuu ihi waxaan kuu wakiishay inaad guri dhisto lacagtii lagu dhisay waata de ninkan wastaadna ma aha injineerna ma aha de guri maba dhisi kara soo ma laa yuxsinu marka uu iska caddayn qof kale he u dhiibi doona hawshan oo shirkadu la heshiin doono waana sida curfiga ah markaa dee qof kale ayuu hawsha u diraya ilan suuragal ma hawsha ma samayn karee ama wuxuu yihi niow waxaan kaa rabaa inaad iisoo samayso eh, waxa wey miis de ninka najaar maaha de nin najaar u tagaya wuxuu leeyahy nio miiska ii samee haddii uu waxaan garanay lakiin munaasab ahayn mitaalkeedu waxaa weeye maalan nin sheekh ayuu yidhi niow xoolahan qaado waxaan ku wakiisha xoolahan inaad silada iga soo iibiso de ninkii sheekha intuu silada tawdhihi war yaa xoolaha iga iibsanaya ninkan ilmaha sheekha la yaqaana oo xoolihii silada ku xaraasha de taasi wax untanta sheekhii ma ah oo munaasaba ma ah sheekhan dee silada tegi mahayo cid kale ayuu sii wakiila nin ahlujaah ama nin madaxa wasiir buu maala dirsaday u yidhi nio alaabta ii iibi de wasiirki intuu tago suuqa alaabta iibin mahaye waxa wey qof kale ayuu usii wakiilan maxaa yeele de ninkii madaxda munaasab maaha inuu suuqi yimaado ama sayladii yimaado alaabtii uu la baasharay iibinteedii marka qof kale ayuu hawsha usii dirsanaya maxa yele uma cuntonta asaga uma qalanto fiqigu had jeer wuxuu ilaaliyaa curfiga dadka la soco waxyaabihii dee dadku dhaqankooda iyo curfigooda waa la ilaaliyaa wixii aan sharciga ka hor imaanan sidoo kale haddii hawsha loo diray ninkan ay asaga ka tanbalan tahay o hawshii ka badatay uusan wada qaban karin marka ayada muxuu samaynayaa intii uu qaban karana wuu qaban wixii asaga ka bata ee awooddiisa ka baxsanna he qof kale ayuu he u wakiilan maalan waxaa la yidhi kun neefo ari ah iibi de kun neefo ariga ma wada iibin karo qofkii waa hawl badan marka dad buu dirsanaya wuxuu leya war adugu intaa iibi war adna intaa iibi war adna intaa iibi adna intaanaan iibinaya waxaa sugo iibin karna asaga iibi wixii kalena rag kale ayuu u wakiilanaya maxaa yila hawsh way ka tan badanta ilaalintooda keliyaaba dee laga badbaxaya marka wii asagoo qaban karana uu wii kalena ee asaga ka zaa'id ahana cid kale ayuu wakiilanayaa wuxuu uhi walaysa lilwakiili qofkii la dirsaday xaq uma leh an yuwakila inuu dirsado qof kale asna bilaa idnin asagoo ninkii dirsaday uusan u fasixin inta ataa waa goorma inta ataa hadduu ka suuroobo shaygan loo dirsaday minhu qofkaa la dirsaday inta ataa minhu hadduu ka suuroobo dheh maa wukila fiihi wixii loo dirsaday wain lam yataata hadduusan ka suuroobaynin shaygaas likowni liajli kownihi inuu yahay awgeed laa yuxsinuhu qofkan inuusan shayganba garanaynin aw mase laa yaliiqu bihi shaygan inuusan qofkan u cuntamin oo uusan u qalmin falahu markaa ayada ah qofkii wakiilka waxaa u bannaan atawkiilu qof kale inuu sii dirsado asna walow kaura haddii wixii uu ku bato wixii loo dirsaday oo wacaajisa uu awoodi kari waayey can lityaani bikullihi dhammaantii inuu la wada yimaado falmadhabu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye yuwakilu inuu dirsanayo fii maa zaada wixii ka bata cala almuwakili cala almumkini wixii suuragal ah wixii ka bata ayuu markaa cid kale u dirsanayaa can اlإثbaat amba saas ii qoraya walow kaura wacajaza can اlإثbaat buu saas ii qoraya lakin sida sababka waxaa weeye wacajaza can اlإtyaan saas wey walow adina haddii uu u fasaxo fi tawkiili dirsasho oo waqaala uu dhaho wakil can nafsika naftaada qof kale ka wakiilo xaggaaga qof kale ka wakiilo fafacala uu sameeyey wixii la faray faani kan dambe ee u wakiishay wakiilulwakiili wakiilka wakiilkiisii weeye walasaxu muctamad waxaa weeye annahu kan dambe yancazilu inuu ka casilmayo bicaslihi kii hore ee wakiilka ahaa casilidiisii waincizaalihi iyo kii hore casilmidiisii hadduu casilmo u siimo wain qaala hadduu dhaho wakil canii xaggayga qof kale ka wakiilo faani kan dambe wakiilulmuwakili kii dirsaday wakiilkiisii weeye wakadaa saasoo kale low alaqa haddii uu iska ilaaqo na waa uu la mid oo uusan dhihin xaggayga ka wakiilo iyo xaggaaga toona ilamuctamad haddaan qabano qultu waxaan idhi wakiilkiisii inuu cid kale sii dirsado laba midun weeye ama saddex xaaladood ayaa ka baxaysa inuu dhaho xaggaaga qof kale ka wakiilo inuu dhaho xaggayga qof kale ka wakiilo wakiil xaggayga ka socda inuu labada midna uusa dhihin uu iska ilaaqo dhaho qof kale wakiilo saddexdaas suuro unbay u kala qiibsamaysaa haddaba suurada koobaad ee ah hadduu dhaho xaggayga qof kale ka wakiilo macnaha wakiil mayaa xaggaaga qof kale ka wakiilo macnaha wakiil xaggaaga ka socda wakiilo oo fa facala sidii uu yeelo uu qof kale asna wakiisho kaa dambe ee ninkan wakiilkaa uu wakiishay waa wakiilkiisii wakiilulwakiili wakiilka wakiilkiisii wey oo taa maxaa ka dhalanaya haddii ninkan wakiilka ah la casilo wuu casilmayaa asna ninkan wakiilka ah wakiilkii hore wuu casili karaa wakiilkii hore uu asili kara kan kule falaصaxu anahu yancazlu bicazli hadduu wakiilkii hore uu casilo kan dambe wuu casili karaa sidoo kale wakiilkii hore maba casiline laakiin asagaa casilmay muxuu ku casilmay ama ninkii waxaa casilay muwakilka ahaa ama wuu dhintay amaba koomuu galay ama wuu waashay intaa wuu casilmaya sooma sayna soo dhaaftay kii waa wakiilsanaasna saas kale wuu casilmaya mar hadduu ninkan uu ahliyadii ka baxo kan uu wakiishana ee dambena asna wuu casilmaya maxaa yel asagoo taabicu yahay soo ma qaacida fiqigana maxay leedaha taabicu taabicun taabicu wuxuu la xugum yahay uun shayga uu raacsanaa waaga taasi waa suurada koobaad suurada damb labaad waxaa weeye wuxuu ihi xaggayga qof kale ka wakiilo sidii buu yeelo qof kale ayuu ka wakiishay ninkii wakiilka ahaa wakiilkan dambe waxaw wakiil muwakil kii wakiilshay wakiilkiisi wey maxaa yeelay asagaa saa u diray soo ma sidoo kale waxaa la mid a ah haddii uu dhaho qof kale wakiilo usan dhihin xaggaaga ka wakiilo ama xaggayga ka wakiilo labadaa midna usan dhihin ayadna wuxuu noqonayaa wakiilkan dambe wakiil muwakil kii isagaba dirsaday wakiilkiisi buu noqonaya wakiilkii wakiilka ma noqonayo maxaa yeelay mar hadduu asagu yidhi qof wakiilo de waxay ka dhigan tahay anaa dirsaday qofka isagaa u fasaxayleen waaya labadan suuro ee dambe haddaba haddii uu dhaho xaggayga kan wakiiliyo hadduu iska ilaaqo labadaa suuraba wakiilkan dambe ninkan ma casili karo labadan wakiil isma casili karaan mar haddii wakiilulmuwakil labadaba yihiin midkood midka kale he ma casili karo isma casili karaan midkoodna midka kale hadduu casilmo kuma casilmayo midkood hadduu dhinto kii kale ma casilmayo midkood hadduu ahliyada ka baxo waasho kii kale macasilmay maxaa yeelay way kale madax bannaan yihin labaduba he waxa wey wakiil almuwakil ee maaha wakiilulwakiil midkood maaha midkood mid kale farc kama aha labadaba waxa wey way kale madax bannaan yihin waa isku mansab ay siman yihin wuxuu idhi waxayu jawaznaa kolkii aan bannaynay lilwakiili qofkii wakiilkaa atawkiila ah, inuu qof kale sii wakiisho yushradu waxaa la sardiya an yuwakila inuu dirsado amiinan qof aamin ah ilaa an yucayina almuwakilu kii dirsaday inuu u magacdhaabo mooyaane hayrahu qofka amiinka qof aan ahayn walow wakl haddii wakiisho amiinan qof aaminao fafusiqa lagu fasqi xukmiye lam ymlik ma milkiyo alwakiilu kii wakiilka ahaa cazlahu inuu casilo fi aصaxi muctamad haddaan qabano wallahu aclam wuxuu ku yidhi halkii aan u bannaynay ninkii wakiilka ahaa inuu qof kale sii wakiisho ama qofkaa kale ka wakiisha naftiisa ama qofkii muwakilka ha ka wakiishee waxaa shardi ah ninkaa uu wakiilanaya ee labaad inuu ahaado qof aamin ah maxaa yaele waa la ilaalinaya maslaxada he muwakilka nin khaain ama aan aamin ahayn ma wakiilan karo waay ilaa ninkan muwakilka ah inuu qof aan aamin ahayn u cayimo mooyaane o u dhaho ninkaa hebel ah sii wakiilo oo hawshaa kula qabto hebelkaa uu cayimana de aamima ma aha markaa de isagaa xoolihiisii dee dayacaya de markaa amarkiisuu raacaya wixay ka yimaadeen isagoo mas-uulka maaha waaya maxay ninka asagaa u fasaxay haddaba haddii uu nin aamin ah uu wakiisho isagoo markaa labadii suuro ee lasoo dhaafay waa labadii suuro waxa weya markii uu yidhi xaggayga qof ka wakiilo ama uu iska ilaaqay labadaas suuro haddii uu qof aamin ah u wakiisho dabeetna ninkii uu faasiq noqdaba fisqi buu ku dhacay fisqi baa lagu xukmiyey ninkan mwakiilka ah ma casili karaa ma casili karo maxaa yeelay xaggiisa kama socdaba ninka waxaa casili kara un ninkii muwakilka ah ninkan wakiilka ah asagu xaggiisa wakiilkama ahe asagu ma casili karo weeye xaquma leh maxaa yeele waxaa laguloo fasaxay ninkan inuu wakiishee laakiin looma fasixin inuu casilo waayahay wuxuu ihi walow adina lahu haddii u fasaxo walow adina damiirka waxaad u celinaysaa ninkii muwakilka ahaa walow adina haddii u fasaxo ninkii muwakilka ahaa wakiilkii haddii u fasaxo fi tawkiili qof kale inuu sii oo waqaala uu dhaho wakil can nafsika naftaada qof kale ka wakiilo xaggaaga qof kale ka wakiilo oo fafacala sidaa uu yeelo faani kan labaad wakiilulwakiili wakiilka wakiilkiisii weeye walasaxu muctamad waxaa weeye anahu shaaniya yancazilu annahu damirka hadda doonta waxad u celisaa ninkan wakiilkan dambe annahu wakiilkan dambe yancazilu inuu ku casilmayo bicazlihi cazli lawal wakiilkii hore casilitaankiisii inuu asagaba casilo wancizaalihi wakiilkii hore inuu casilmo wain qaala hadduu dhaho wakil canii xaggayga qof kale ka wakiilo faaani kan labaad wakiilulmuwakili kii muwakilka ahaa wakiilkiisi weeye wakada waxaa la mida ah, low alaq hadduu iska ilaaqo oo uusan dhihin xaggayga ama xaggaaga cid kale ka wakiilo fil asaxi muctamad haddaan qabano qultu waxaan idhi wafii haatayni suuratayni labadan suuro ee waxaa weeye marna uu leeyahay xaggayga qof ka wakiila marna uu leeyahay qof wakiil asagoon magacaabin cidda wakiiluu ka noqonaya kaa dambe laa yaczilu ma casili karo axaduhumaa midkood labadii wakiil alaakhara kan kale walaa yancazilu kumana casilmayo midkood bincizaali kii kale inuu casilmay sababteeda waxaytu jawasna halkii aan u banayn lilwakiili qofkii wakiilkaa atawkiila ah, qof kale inuu sii wakiisho yushtaradu waxaa la an yuwakil inuu markaa wakiisho amiinan qof aamin ah an yucayan inuu u cayimo u magacaabo almuwakilu kan wakiishay hayrahu qofka aaminka qof aan ahayn walow wakala haddii uu wakiisho markaa amiinan qof aamina fafusiqa lagu fisqiy xukmiya lam ymlik ma milkiyo alwakiilu kan wakiilka ah cazlahu inuu casilo fi asaxi muctaqad haddaan qabano wallahu aclam faslun fasalkan wuxuu ka hadlayaa qofka wakiilka waxaa ku waajibay wakaaladii muqayadka ahayd waxa weeye lagu qayday waxaan muddo ahayn wakaaladii lagu qayday waxaan muddo ahayn waxa raaci doona wuxuu idhi qaala idaa qaala haddii uu dhaho bic iibi lshasin qof ka iibi mucayanin oo cayiman alaabtan qof mucayana ka iibi aw mase fii zamanin zaman iibi aw mase makaanin makaan zamanka ama makaankaasoo mucayanin cayiman oo la xadidan tacayana wuu waajibayaa inuu arintaas sideeda tahay u raaco wa fi lmakaani makaankii waxaa ku sugan wejin wej dhahaya shardi maaha inuu makaankii loo qayday ee loo cayimay ku iibi idaa lam yatacalaqu haddii uusan ku xidhnayn bihi makaankaas qaradun ujeed waayahay wuxuu yidhi ninkii muwakilka ahaa ayaa wuxuu yidhi alaabtan qof mucayana ka iibi haddaba waa wakaale muqayada la soco tii hore waxay wakaalehe mulaqa tiina soo dhaaftay tanna waa wakaale muqayada ah. wakaaladu marna waxay noqotaa mulaq marna waxay noqotaa muqayad mulaq waa wakaalada dee qofkii u wakiisha uu yidhi alaabtan ii iibi muusan dhihin hebel ka iibi ama meel hebel ku iibi ama zaman mucayana iibi ama lacagta ku iibi muslin alaabtan i iibi muu yidhi taasoo wakaalo mulaqa axkaamteedii fasalka hore inuu soo dhaaftay halkan wuxuu ku tilmaamaya haddii wakaalada tahay muqayad oo dhaho maalan qof hebel ka iibi ama wakhtiga iibi ama meesha ku iibi alaabtan ama waxa weeye intaa ku iibi taasuu halka ku tilmaamaya haddaba hadduu qofkii ku dhaho yidhi wakiilka ahaa warniyow alaabtan iibi oo qof hebel ka iibi qof mucayan waxaa jira waa waajib inuu qofkii uu ka iibiyo qof kale kama iibin karo maxaa yeele qofka waxa laga yaabaa ujeed mucayan inuu ka leeyahay qofkan imaa qofkan inuu rabo alaabtan inuu asaga u qaato oo faa'iida ugu jirta amaba qofkan xoolihiisa ayaa xalaal ah oo nin xalaal miral wey ama zaman mucayan uu iib yidhi maalan wuxuu yihi maalinta jumcaha alaabtan iibi ama maalinta carafa ah carafada iibi wakti mucayana ama bisha ramadaan iibi yidhi waktigii u xadid waa inuu iibiya waxa laga yaaba waktigaas alaabtan inay qiimaheedu kor u kacayo ama baahideedu badanta waaya ama wuxuu idhi meel heblaayo ku iibi suuqaa waa heen ama suuqa mucayanka ah ku iibu idhi suuqaa suuqaan ahayn kuma iibin karo waaya maxaa yeele waxaa laga yaabaa alaabta in suuqa yani aada looga jecel yahay ama laga doonayo waaya kan dambe ee makaanka ah wej baa ku sugan dhahaya laga xoog badan yahay haddii wax dan aysan ku jiraa ujeed muayan aysan ku jiran in makaanka lagu iibiyo dee makaankii shardiba inu ku iibiyo meeshu doono ayuu ku iibin karaa waaya lakiin sida muctamadka waxa wey makaankii laftirkiisa waa inuu raaca maxaa yeele haddii xataa uusan muraad khaasa uusan ka muuqanin wuxuu makaanka ugu qayday waxaa dhici karta in he dan gaar uu kaleeya oo qarsoon dan qarsoon baa dhici karta inuu kaleeya wain qaala haddii uu dhaho bic haygan kshaygan ku iibi bimiatin boqol ku iibi lam yabiic kuma iibin karo biaqala wax ka yar boqolkii walahu waxaa u bannaan an yaziida inuu ka badiyo boqolkii ilaa an yusarixa ninkan muwakilkaha inuu caddeeyo mooyaane binahyi reebid inuu caddeeyo mooyaane u dhaho intaa ka badan ha ku iibinin wuxuu ku yidhi haddii uu lacagti u xadido uu shaygan ku iibin lahaa oo u dhaho ni ow shaygan iibi oo boqol ku iibi horta boqol ka yar kuma iibin karo maxaa boqolkii waaba loo xadiday oo hadduu boqol yar ku iibiyo idankiisii buu khilaafay waaya ma ka badin karaa nacam wuu ka badin karaa oo dee boqolku iibi muxuu ga badinay maxaa yeelay aslan dadku markay sidan kale isu wakiilanayaan curfigooda waxa weeye haddii u dhao boqolku iibi leeyahay ka yarayn inaad ka badisa mooyaane saasay ka dhiganta waa sida curfiga dadka maxaa yaele dee faa'idaa ugu jirta haddii looga badiyo marka taas dee dhib kuma ah ninkii muwakilka ah ilaa inuu caddeeyo mooyaane u dhaho boqol ha ka badinin boqol uu ku yimi hana ka badinin boqolka hadduu saa dhaho kama badin karo kamana yarayn karo boqolkiibuu ku iibinaya maxaa yeelay curfiga haba ahaado shaygii in laga badin karo shaygii boqol loo xadid in laga badin karo laakiin mar hadduu tasriixiyo nahyi uu yidhi ha ka badinin dee reebitaankiisa amarkiisa la raacaya waad fahanteen soo ma qaacidada fiqiga maxay leedahay laa cibrata bidalaalati fii muqaabalati atasriix laa cibrata bidalaalati fii muqaabalati atasriix yacni dalaalada curfiga iyo qariinada curfiga waxay tusiso wax cibraa wax ka soo qaad ma leh haddii mar ay ka hor imaato maxay tasriix shardi la caddeeyey ama arrin la caddeeyey haday ka hor timaado waa sida hadda o kale hadda curfiga wuxuu caddaynaya qofkii hadduu ku dhaho boqol igu iibi sheega inaad oga badin karto dadka inta badan waxay jecel yihin faa'idada dheeraadka soo ma laakiin hadduu qofkii kaa reebo dhaho ha ka badinin dee tasriixaasaa la raacaya dalaaladii curfiga meesha waa laga saaray waad fahanteen sooma wuxuu yihi wain qaala haddii uu dhaho bic ku iibi shaygan bimiatin boqol lam yabic kuma iibin karo biaqala wax ka yar walow waxaa u bannaan in yaziida inuu ka badiyo boqolkii ilaa an yusarixa kan muwakilka inuu caddeeyo mooyaan binahyi reebid uu dhaho ha ka badinin walow qaala haddii uu dhaho ishtari bihada diinaar diinaarkan waxaad ku soo iibisaa shaatan neef adhi ah oo wasafaha uu u tilmaamay neefkii adhiga ah fashtaraa bihi diinaarkii uu kusoo iibiye shaatayni laba neef oo cadhiga bisifati sifadii loo tilmaamayna uu kusoo iibiyo fandur eeg in lam tusaawi haddaysan u dhigmin waaxidatun mid ka mid ah labadii neef ee adhig ahaa diinaaran diinaar haddaysan u dhigmin lam yasixa ma asaxayo ashiraau ibsashadii lilmuwakili qofkii wakiisha uma asaxayso ibsashadaasi wain saawatu kullu waaxidatin mid walba hadday diinaar u dhigantana faladharu muctamadu waxaa weeye aatu inuu markaa beecii asaxayo ama shiraagii u asaxayo wa xusuululmilki milkigiina u xasilay fiihimaa lilmuwakili qofkii wakiishay wuxuu ku yidhi masaladan waa tusaale wixii la mid ahana waad uga tusaale qaadan kartaa nin baa nin kale wuxuu u dhiibay dinaar oo wuxuu ihi dinaarka waxaad kusoo iibisaa laba neef hal neef oo adhig ah dinaarka waxaad kusoo iibisaa neef adhig ah neefka adhigahana uu u sifeeyey wuxuu hi neef adhiga oo caynkaas oo caynkaas oo caynkaas dabeetna ninkan wuxuu kusoo iibiyey laba neef oo ari ah oo sifadii loo tilmaamay leh marka ayada ah waxaan eegaynaa labadaa neef mid walba ma u qalmaa qiimihii waxa weeye diinaarka ahaa ma u dhigmaa mise oma dhigmo haddii mid kasta uu qiimihii diinaarka ahaa uusan u dhigmin midnana usan dhigmin yani labadii neef midna diinaar ma gooyo laakiin wadartoodo diinaar way ka badan kartaaba markaa shiraagaasi uma asaxay ninkii dirsaday maxaa yeele wuxuu khilaafay maxay de wixii uu u xadiday wuxuu yidhi neef ari ah oo diinaar gooya iisoo iibi halkan wuxuu usoo iibiyey laba neef oo ari ah oo mid kasta diinaar uu ka yaryahay markaa amarkiisi uu khilaafay ka dhiganta marka shiraagani uma asaxay ninkii muwakilka ahaa waay maxaa yeele aradkii ujeedkii uu lahaa buu khilaafay haddii laakiin mid walba oo labadaa neef ee adhiga ah uu diinaar hal diinaar u dhigmo ninka dee ilahay amarkii dee ari jaban buuba helay arigii baa loo jabiyo ama nin wuxuu ahaa dee xariif ku ah iibka oo laba neef oo ari ah ayuu diinaarka usoo siiyey neef kastana diinaar buu u qalmaaba markaa sida muctamadka ah beyci wuu asaxayaa wa xusuulilmilki fiihimaaba daminka waxad u celinaysaa labadii neef adhiga ah lilmuwakili qofkii muwakilka ahaa ayuu beecii u asaxayaa sababtoo ah de markan ayada ah qofkan faa'idaaba loo keenay neefkii ariga ahaa ee sifaduu doonayana loo keenay neef kale oo la mid ahana waa loogu soo daray marka asagaa faa'iiday suuradan waxay u dhowdahay beec uu iibiyey saxaabi la yhahdo curwa albaariq nabiga calayhi الsalaatu ayaa wuxuu diray nin la yidhahdo curwa wuxuu ihi hal wuxuu u hal dirham wuxuu ihi neef ariga iigusoo iibi curwo wuxuu sameeyey halkii dirham laba neef oo ari ah ayuu kusoo iibiyey dabeetana labadii neefee ariga ahaa mid ka mid ah ayuu dib usii iibiyo dirham buu sii siiyey dabeetna nabig wuxuu keenay alay salaam neef ari ah iyo dirham lacagtiisina uu soo celiyey neef arigan uu keenay dabeetna nabig alay slam uu duceeyo wuxuu ihi ilaahay ha kuu barakeeyey iibkaaga dabeetana iib kasta oo galo ku faaidi jiray xataa haddii uu camuud iibiya laidhi ciid hadduu iibiyo faaidu ka heli jiraa laidhi waa barakadii ducada nabiga sala allahu alayh wasalam waaya wuxuu idhi walow qaala haddii uu dhaho ishtari bihada diinaar diinaarkan waxaad ku soo iibisaa shaatan neef adhiga wasafaha u tilmaamo fashtaraa bihi dabeetana ku soo iibiyey shaatayni laba neef oo adhiga bisifati sifadiina leh fain lam tusaawi haddaysan la ekayn waaxidatun labadii neef ee adhiga ahaa mid ahaan hadduusan u dhigmin diinaaran diinaar lam yasixa shiraau iibsigaasi oma asaxin lilmuwakili kii wakiishay wain saawatu haddii ay la ekaato ama u dhiganto kullu waaxidatin labadii neef ee ariga mid kastoo ka mid a ah diinaarkii hadday u dhiganto ama ay ka badataba falahdaru muctamad waxa wey asixatu beyci marka inuu asaxayo xusuuli milki milkigi inuu u xasilayo fiihimaa labadii neef ee ariga lilmuwakili qofkii wakiishay walow amarahu haddii uu faro bishiraa'i inuu usoo ugu soo iibiyo bimucayanin ay bicayni maalihi xoolihiisa cayntooda inuu ugu soo iibiyo lacag buu dhibi wuxuu lacagtaa igu soo iibi shaygaas oo fashtaraa marka uu ku soo iibsado fi dimmati dim uu kusoo iibsado bicayni maali bu kusoo iibsani dimi ugu soo iibiyey lam yaqac iibsashadaasi uma dhacayso lilmuwakili qofkii muwakilka ee dirsaday wakada waxaa la mida cagsigu taa lidkeed filaa saxi muctamad haddaan qaba waaya wamataa khaalafa markii uu khilaafo alwakiilu wakiilka halka usoo qadar wakiilkii hadduu khilaafo almuwakila kii dirsaday fii bayci maali maalkiisa iibintiisa hadduu ku khilaafo aw amase ashiraa'i bicaynihi xoolihiisa cayntooda ku iibsashadeedii hadduu ku khilaafo fatasarufuhu tasarufkiisii baailun mid buray weeye waaya wuxuu ku yidhi ninkan muwakilka ah ayaa wakiilkiisii wuxuu faray in uu ugu soo iibiyo bimucayanin xoolo uu cayim wuxuu hi hantida lacagtan qaadoo igu soo iibi alaabtaas waayahay oo ha ahaado beec mucayan ah oo dee bicayni maal igu soo iibi dabeetna ninka wuu khilaafo oo caynta maalkiisa muuna ugu soo iibin muuse dhihin lacagtan ayaan shaygan kaaga iibsanaya muuse dhihine wuxuu ihi shaygan imsu joogaa shaygan intaasuu joogaa baa lihi waan iibsaday buui dabeetna lacagta uu soo bixiyey la soco lacagta uu soo bixinayo waxay ka dhigan tahay shaygan dimadiisu marka horu ka iibsaday laakiin lacagtii dib uu ka bixiyey fuqahadu alfaadooda waa daqiiq halkan waxaa laga yaba inaad fahmi weydo ama u aragto inaad fahamtay lakin aanad fahamsanayn eg bicayni maali waxaa lacagtan qaad oo shayga lagu soo iibi muusan lacagtii bicayni maali muusa dhihin lacagtan aan kaaga iibsanaya wuxuu ihi shaygan waan kaa iibsaday imsuu joogaa shaygan boqol dollar buu joga boqolkii dollar waan ku iibsaday buu sheegay kadibna lacagta soo bixiyay boqolkii dollar haddaba fidimu ku iibsaday la soco ee boqolkii dollar in la yidhi kusoo iibi laftirkiisa cayntiisa kusoo iibi muusan ku iibin dayn lagu yeeshay oo kadibna boqolkii dollar ku bixiyay may noqota taasi haddii uu sameeyo horta beecii uma dhacayo ninkii muwakilkae soo dirsaday maxaa yeeley ninkan qaabkii u idmay qaab ka duwan buu ninkan ugu soo iibiyey waa yahay midda kale hal ogow hadduu bicayni maali ugu soo iibin lahaa lacagtanaan kaaga iibsaday shaygii haddii la dhaho oo dabeetana lacagtii telef ku yimaado beecii ma buraya masma bureen haddii cayntii lagu xadiday lagu dhaho lacagtan aan kaaga iibiyey lacagtiin ay telef ku yimaado de beecii buu buraya la socdo haddii laakiin fidima ku iibsado bayci buraya ma buraya marka taas awgeed maadaama ay labada caqdi kala duwan yihiin waxa laga yaba ninkan ujeed mucayan u ka lahaa taa cagsigeed hadduu u fasaxo dhaho fidima igu soo iibi shaygan lacagta ha caddayno hadhihin lacagtadan kaaga iibiye dimadaada ku soo iibi kadibna lacagtii qof ku wareeji dhaho oo uu khilaafo oo bicayni maali markaa ugu soo iibiyo ama dhaho shaygan dayn igu soo qaado cayni maali intuu xoolihiisa qaado ugu soo iibiyo taana way buraysaa oo waaw caqdi uma dhacay ninkii muwakilka ahaa maxaa amarkiisiibuu khilafay labada suuraba haddaba wuxuu ku yidhi mar alla markii uu ninkan wakiilka uu khilaafo ninkii soo dirsaday xoolihiisii qaabku u iibinay ku khilaafo qaabka ufasa qaab ahayn uu ku iibiyo oo ka duwan ama caynta maalkiisii uu markaa ugu soo iibiyo wej aan loo fasixin tasarukiisa marka wuxuu noqonaya tasaruf baadila haddii uu khilaafa ninkan wakiilka ah amarkii ninkii soo dirsaday uu dhaho qaabka igu soo iibi qaab ka duwan hadduu ugu soo iibiyo waxa way baycii marka baatil buu noqonaya tasarufkaasi maxaa yeeley ninkan xoolihiisii buu ka bixiyey qaab uusan u idminna wuu uga bixiyey marka tasarufkaasi wax ka jira ma jiro tasarufka waaya wuxuu ku yidhi walow amaro haddii uu faro bishiraa'i bimucayanin inuu wax mucayana oo bicayni maalihi ugu soo iibiyo oo fashtara markaa ugu soo iibiyo fi dimati dimadiisii uu wax ugu soo iibiyo lam yaqac beecani u dhici mahayo lilmuwakili qofkii hee soo dirsaday shiraagan u dhici mahayo wakadaa saasoo kale cagsigu taa lidkeedna waa la midoo uu dhaho igu soo iibi dimada oo bimucayanin ugu soo iibiyo fil asaxi muctamad haddaan qabanaydna ma asaxayso wamataa khaalafa mar kasta oo wakiilku uu khilaafa almuwakila qofkii soo dirsaday fii beyci maalihi xoolihiisa iibintiisana uu ku khilaafa aw ishiraa'i bicaynihi xoolihiisa cayntooda inuu ugu soo iibiyana ku khilaafo fa tasarufuhu tasarufkiisa baatilun mid buray weeye walow ishtaraa haddii uu soo iibsado walow ishtaraa haddii uu ku soo iibiye dheh ninkii wakiilka ahaa fi dimati wax ku soo iibiyo walam yusami uusan magacaabin almuwakila qofkii soo dirsaday waqaca beeci wuxuu u dhacayaa wakiili qofkii wakiilkaa la dirsaday wain samaahu hadduu muwakil magacaabo oo faqaala baayicu kii soo iibiyahan uu dhaho bictuka adaan kaa iibiyey faqaala asna uu dhaho ishtaraytu lifulaan hebel baan u iibiyey fakada taas bay la mid tahay oo waxa weeye bayci wuxuu u dhacayaa ninkii wakiilka ah wain qaala haddii uu dhaho bictu muwakilaka waxaan ka iibiyey kii ku soo dirsaday zaydan hebel ah zayd ahaa oo faqaala asna uu dhaho ishtaraytu lahu asagaan u iibiyey falmadhab muctamad waxa weye butlaanu bayci inuu bureeyo wuxuu ku yidhi ninkii wakiilka ahaa ayaa loo diray inuu bicayni maalihi wax ku soo iibiyo ninkan xooluu lacag buu wuxuu yidhi lacagtaa laftarkeeda igu soo iibi dabeetana dhima ugu soo iibi fi dhima meeshii la yidhi bicayni maali igu soo iibi ayuu dhima ku soo iibiyey horan usoo sharxna bicayni maali wax looga jeedo iyo fi dhima wax looga jeedo dabeetana ninkii muwakilka ahaa muusan magacaabin oo muusan dhihin hebel baan baycan u guddoomaya oon u iibinayaa asagaa isoo dirsaday hadduusan saa dhihin waxa weeyaan beecani asagoo ayuu hee u dhacaya ninkii wakiilkahabaa beecan iskale shaygan la iibiyey asaga ayuu u dhacaya ninkii muwakilka uma dhacayo haddii uu magacaabuu dhaho hebel baan shaygan u iibinayaa ninkii baa'ic ahaanoo uu dhaho maya adaan kaa iibiyeniyo adaa ay hortaagaan inuu hebel ma arkee adaan shaygan kaa iibiye dabeetna asna u dhaho waa yahaye hebel baan u guddoomay adda arta ina siiqada iskhilaaftay wuxuu hi hebel baan u guddoomay ninkan wuxuu hi adaan kaa iibiyey dabeetna asna wuxuu u jawaabay hebel baan u guddoomay marka ayada ah waa la mid oo baycii wuxuu u dhacayaa ninkii wakiilka ahaa ayuu u dhacayaa wakiilkii baa yeelanaya alaabta maxaa yeelay dee ninkan waxa weeye mar haddii waxa weeye aan la magacaabinba oo ninkan baaica iyo mushtarigiiba aysan isla sheegin dee beecaasa udhici maayo midda kale de waxa weeye amarkiisi buu khilaafay sooma ah, oo ninkan bicayni maal igu soo iibi wuli kana dibma wax kusoo iibiye haddiise uu dhaho ninkii baaic ahaa bictu muwakilaka zaydan ninkii kusoo wakiishay zayd ahaabaan alaabtan ka iibiyey asna uu dhaho asagaan u guddoomay oon u iibiyey beecii wuu burayaa oo muxuu beec burayaa suurada maxaa yeelay waxay dhaheen labadii mutacaaqideen waxaan ahayn ayuu beecii u dhacay u fiirso shiraagan alaabtaiyaa loo iibiyey ninkaa maqan waxaa la rabay ninkan wakiilka ah inuu dhaho anaa alaabta iibsaday saasay ahayd kadibna oo ninkaa u guddoomo dee niyada wuxuu u niyaysanaya ninkaas laakiin isagaa dee siiqada asay ku dhacaysaa waan kaa iibiyey waan iibsana siiqadu asaga u dhacday ahayd lakiin hadda siiqadii muxuu dhacday qof maqan marka shuruudda siiqadan waxay nagu soo dhaaftay beeca in qof maqan hee aana siiqada ku dhicin hadda wuxuu leeyahay bictu muwakilaka zayd zaydna meesha maba joogaba zaydna meesha ma joogo kanna wuxuu leeyahay ishtaraytu lahu ma ansaxayso marka siiqadan kala duwan ee waxa weeye qof maqan u dhacaysa ma soconayso waxay ahayd inuu asaga toos oola khidaabo waaya marka suwartan oo dhan waxa weeye ninkii muwakilkaha caqdi u dhic maayo wuxuu ihi walow ishtaraa haddii usoo iibiyo imti dimadii hadduu wax ugu soo iibiyey ninkii wakiilka ahaa oo lam yusami uusan magacaabin almuwakila qofkii soo dirsaday waqaca bayci wuxuu u dhacaya lilwakiili qofkii wakiilka ahaa wain samaahu hadduu magacaabo oo faqaala albaayicu kii iibiyahaana uu dhaho bictuka aadaan kaa iibiyey faqaala asna u dhaho ishtaraytu lifulaan maye hebel baan u guddoomay oon u iibiyey fakada taa may la mid tahayoo ilaai muctamad haddaan qabanno oo markaa caqdigii wuxuu dhacaya wakiilkii wain qaala hadduu dhaho bictu muwakilaka waxaan ka iibiyey waxa dhahaya ninkii baayic ahaa muwakilkaa kii ku soo dirsaday baan ka iibiyey zaydan ee zayd ahaa baan alaabtan ka iibiyey oo faqaala wakiilkuu dhaho ishtaraytu lahu anna asagaan u guddoomay oon u iibiyey falmadhab muctamad waxaa weye bulaanu beyci markaa inuu sidaa ku burayo halkaa inoogu joogo insha allahu tacala fasalkan waxaan raacin doonaa inta ka harsan fusuusha dambe wallahu tacala aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina moxamed walxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin